bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alraddu cala aljahmiya wazanaadiqa liimaami ahli sunna axmed ibni xambal caleyhi raxmat ullah waxaa inoo dambeeyey mabaaxistii uu kaga hadlayay qur-aanka kariimka inuusan ahayn makhluuq ee uu yahay hadalkii alla tabaaraka wa tacaala iyo sifatiisa wuxuu radinayey shubahaadka uu jahmi uu dadka ku khalday oo uu ka dhigay qur-aanka kariimkiinu makhluuq yahay waxaynu soo gaadhnay waqad fasala allahu bayna qowlihi wa bayna khalqihi halkaasaynu soo gaadhnay wuxuu yidhi imaamku waqad fasala allaahu alla wuu kala soocay oo wuu kala saaray bayna qowlihi hadalkiisa iyo wa bayna khalqihi iyo makhluuqiisa ilaahay waa kala saaray odhaahdiisa iyo hadalkiisa iyo makhluuqiisa ilaahay iskuma qasin iskumana dhexdarina ilaahay waa kala saacay waa kala soco waa kala saaray walam yusamihi makhluuqa kumuusan magacaabin alle qawlan hadal kuma magacaabin makhluuqaadku allah tabaaraka wa tacaala muusan ku sifaynin kumana magacaabin inay hadalkiisa yihiin hadalkuna waa gooni makhluuquna waa gooni saasuu u kala saaray xaggee buu ku kala saaray waata fa qaala wuxuu yidhi alaa hooyaay lahu ilaahay keligii waxaa u sugnaaday alkhalqu makhluuqii waalmru iyo amarka abuurista iyo khalqigana isagaa leh amarkana isagaa leh amarka waxaa soo gelaya almru اsharci wاlmru alkowni yacni amarka uu kownka ku maamulo ee kun ah amarkaasina waa soo gelayaa amarka sharciga ah oo kutubta samaawiga ilaahay soo dejiyey ee uu addoommadiisa ugu jideeyey wixii fiican wixii xunna uu kaga reebay amarkaa sharciga ana wuu soo gelayaa ayb marka amarkana isagaa leh khalqigana isagaa leh qaabku u daliishanaya waxa weeye wuu sii caddayn doonaaye allah tabaaraka wa tacaala amarkiina qayb buu ka dhigay khalqigiina qayb kaluu ka dhigay waa ka soocay markaasuu wuxuu dhex geliyey waawulcafi waawda wax isku xidha ee hadalka isku xidha walmru buu yidhi waawdaasna waxaa la yaqaanaa waxaa la yidhahdaa alcaطfu yaqtadii almuhaayara labada shay ee laysku cadfaayey ee waawda loo dhexaysiiyo sida qaalibka ee asalka waa inay laba shay oo kala duwan yihiin sidaas way maanaha marka amar iyo khalqi ilaahay waa kala saaray isku mid kama dhig amarkuna waa hadalkiisii khalqiguna waa makhluuqii ka dhashay waa amarkiisa wixii ka dhashay oo addoommadii ah saas way maanaha ayb falamaa qaala markuu yidhi alle alaa lahu lkhalqu markuu sidaas yidhi lam yabqa ma hadhin shay-un shay shaygaasoo makhluuqun la abuuray ilaa kaana wuxuu ahaaday daakhilan mid galay fii dalika arrinkaa dhexdiisa ilaa xaal kaana uu ahaaday mooyaane daakhilan mid galay fii dalika arrinkaa dhexdiisa yacni markuu alla yidhi alaa lahu lkhalqu waxaa soo hoosgelaya makhluuq oo dhan baa halkaas galay alaa lahu lkhalqu makhluuq oo dhan halkaasay wada galeen uma markaa kadib uu dakara wuxuu sheegay maa laysa waxaan ahayn bikhalqin makhluuq aan ahayn oo muxuu yidhi waalmru soo maaragt makhluuqaadkii waxay wada galeen alaa lahu lkhalqu wax makhluuqoo halkaa ka baxay ma jiro markuu makhluuqii oo dhan hadalkaa wada geliyey ayuu kadib wuxuu yidhi waalmru amarkana allaa leh amarku marka makhluuqii waa ka baxsan yahay manaa amarku makhluuqii maaha oo amarku waa amarkiisa kownigee uu addoommada ku abuuro ama amarkiisa sharciga ee ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka iyo kutubta la midka manaa kutubta ka horraysa ayb fa amruhu buu yidhi marka amarka alle huwa isagu qowluhu waa odhaahdiisa waa waa hadalkii ka soo fulay uu yidhi wey tabaaraka waxaa saro maroo khayrkiisu batay rabbulcaalamiina makhluuqa rabbigood ayaa sara maray oo wuxuu ka sara maray an yakuuna inuu ahaado qowluhu odhaahdiisa iyo hadalkiisu khalqan inuu makhluuq noqdo ilahay waa ka sara maray ilaahay waa ka nasahan yahay waana ka sarreeyaa hadalkiisu inuu noqdo makhluuq uu abuuray inuu noqdo alla tabaaraka watacaala taa waa ka sarreeya waxay tilmaantay inay kala duwan yihiin allah hadalkiisa iyo makhluuqu inay kala duwan yihiin sidaa uu ugu deliishaday imaamkubay a'immada sunnadu markay masaladan ka hadlayaan aayaadka loo deliishado inuusan ilaahay kalaamkiisiiyo hadalkiisu makhluuq ahayn yay aayaddu ka midtoo aad bay a'immadu sunnadu u deliishadaan wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa weli wuxuu sii wadaa inuu inoo sheego amarka alle inuu hadalkiisii yahay makhluuqna uusan ahayn alla wuxuu yidhi innaa anzalnaahu waan soo dejinnay qur-aanka innaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinnay qur-aanka fii leylatin habeen dhexdii mubaarakatin oo la barakeeyo khayrkeeda la badiyey innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay mundiriina kuwa diga odoommada u diga fiihaa habeenkaa dhexdeeda ayaa yufraqu la kala saaraa kullu amrin arrin kasta oo xakiimin la sugay shay kastaoo la sugay oo ilaahay tabaaraka wa uu eh, muxuu ahay sugay habeenkaasaa la kala saaraa uma markaa kadib baa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alqur'aana qur'aankii alla wuxuu ka yidhi intaa markuu soo sheegay amran amar oo min cindinaa agtanada ka ahaaday kaasi marka dambe amarkaasi waa qur-aankii qaala wuxuu yidhi alqur'aana alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala qur wuxuu ka yidhi amran min cindina amrantaasi sidaa uu hadda wato imaamku marka lagu socdo amrantaasi waxay mafcuul u tahay innaa anzalnaahuday ku xidhantahy innaa annagu anzalnaahu waan soo dejinnay qur-aanka fii leelatin soo maha waxaan soo dejinnay amran baan soo dejinnay oo min cindina agtanada ka ahaaday saasay noqona amran min cindina yani anzalnaa anzalnaa anzalnaa amran min cindina waa sidaasay marka noqonaysaa waa amarkani marka qur-aankii baa laga wadaa ayb ama waxaa lagu nasbin karaa xaal ahaan amran asagoo amar ah baan soo dejinnay oo min cindina agtanada ka ahaaday mansuub cala alxaaliyi markaa noqonaya macnaa marka agtanna agta ilaahay agtiisa amarka ka soo degay waa qur marka waxa la kala xukumaya ee la kala saaraya ee makhluuqa ee ilaahay kala fasilinaya ee habeenkaasi markii laga hadlay ayaa gooni waxa loo tilmaamay haddana inuu ilaahay xaggiisa amar ka soo dejiyey amarkaas marka waa qur wey maana wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala lilaahi ilaahay keligii waxaa ayuu u sugnaaday almru amarkii min qablu horaan wa min bacdu iyo gadaalba maxaa laga wadaa yaquulu wuxuu yidhi wuxuu ula jeedaa waa yaquulu wuxuu yidhi oo alla ula jeeda lilaahi ilaahay buu u sugnaaday alqowlu hadalkii min qabli alkhalqi abuurista ka hor wa min bacdi alkhalqi iyo abuurista kadibba intaan addoommada la abuurin amarka alla lahaa abuuristooda kadibna alla lahaa yacni amarka lagu abuuray addoommada intaan la abuurin ilaahay amarka waa lahaa markii addoommada la abuuray kadibna amarka ilaahay waa jiraa wa amarkaa alle marka addoommadiisa uu ku abuurayo waa hadal ka duwan addoommadii khalqigii makhluuqii waa ka gedisan yahay maanaa isku mid baa ayib suuratu rum weeyo sidaas imaamku faray maray oo min qablu wa min bacdu mudaaf ilayhigooda ama muxuu ahay mudaafku in laga dhigo khalqi in laga dhigo min qabli اlkhalqi wa min bacdi اlkhalqi in la yidhaahdo waa tafsiir jira wa aimmada mufasiriinta qaar baa sidaa maray waxayse u badan yihiin mxuu ahay lilahi اlmru min qablu min qabli اlhalaba wa min bacdi اlhalaba ilan waxay ahayd ayadu waxay ka hadlayeen dagaalkii furus iyo ruum dhex maray soo maahayn gulibat اruumu fi adna اlardi wahum min bacdi halabihim sayaglibuuna fi bidci siniin lilahi اlmru min qablu wa min bacdu ay min qabli اlhalaba wa min bacdi اlhalaba ruum intaynan adkaanin oyna furus ka adkaaninna amarka alla lahaa ruum markay adkaatay oo furus ka adkaatoy ka raysayna amarka allaale taana waa sax tusiir jira isaga ayb wuxuu imaamku marka fallaahu alle yakhluqu wuu abuuraa wa ya'muru waana amraa wa qowluhu hadalkiisuna hayru khalqihi makhluuqiisa ma aha waa waxaan makhluuqiisa ahayn amarkiisu iyo qowlkiisuna waa gooni khalqigiisuna waa gooni wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala daalika kaasi amrullaahi amarkii alla wey anzalahu wuu soo dejiyey ilaykum idinkuu idiin soo dejiyey marka qur-aankiio lagu magacaabay amar alle lagu magacaabay qur-aanku waa amar alle waana hadalkiisii waa qowlkiisii makhluuq ma aha wa qaala alla wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala xataa idaa jaaa markii uu yimid amrunaa amarkanagii markuu yimid oo wafaara uu burqaday attanuuru foornadii ay burqatay ah, yani waxa weyaan qisadii nabiyulahi nuux caleyh wala nabiyna salaatu wasalaam xataa idaa jaaa amrunaa amarkanagii markuu yimid waa qowlkii alle ee lagu halaagayey qowmu nuux soo maa markuu amarkii halaagu yimid oo kelimadii alle ee lagu baabi'inahayay ay timid oo calaamadiina ay bilaabatay oo ay foornadii biyihii ka burqadeen wey macnaha marka xataa idaa jaa amrunaa kor buu ka imaan waa amarkii alle amarkaasi waa mufrad alawaamir amarka alamru baa marna wuxuu noqdaa jamciisu wuxuu noqdaa umuur marna wuxuu noqdaa awaamir markuu noqdo awaamir markuu noqdo waa amarka soo fula waa hadal markaa markuu jamciisu noqdo umuur noqdana waa arrimo haadaa amrun kani waa arrin markaad jamcinayso waxaad leedahay ya umuur baad leedahay waa arrimo soo maa laakiin amar oo qowl ah markaad jamcinayso waxaa la yidhaahdaa awaamir waa amar waa amaryaal innagana amar baan dhahnaa kaa isaga hebel wuu ku amray soo ma maxaa laga wadaa waxaad amran tahay maxaa laga wadaa ya waxaad faran tahay wey sooma saas waay marka taa macnaha markay wadato mufradkeedu waa wada amar laakiin jamaceeda wuxuu noqonayaa awaamir amar markuu yahay arin markuu yahayna jamciisu wuxuu noqonayaa umuur baa lagu jamciya saasay kala noqonaya ayb baabu bayaani maa fasala allahu bayna qowlihi wa khalqihi arrintii baa lasii daba socdaayo shubahaadkii jahmiyada ayaa lasii daba joogaa masaladani waxay u mudan tahay in ilaa intaa lasii daba socdo masaa ugu badan ee jahmiyada iyo muctasiladu ay ummadda ku lumiyeen ayay ka mid tahay oo ay masaladii ay culimada ku imtixaaneen oo madaxda ay geliyeen oo soomaynaa soo marin culimo fara badan oo sunnada loo xidhay oo qaar badan lagu laayay oo dhiigooda lagu bannaystay oo dhib badan baa ka dhacay masaladani marka kutubta sunnada waxay qaadanaysaa qayb badan oo muhim ah bay ka qaadanaysaa inay ka hadlaan inay caddeeyaan macnaha ayb wuu sii wadaa marka imaamku bayaani maa fasala allaahu alle kala saaridiisa oo la cadeeyuu baab u yahay bayna qowlihi hadalkiisa iyo wa khalqihi ya iyo abuurkiisa iyo makhluuqiisa siduu ilaahay u kala saaray ah, bayaanu maa fasala allahu ay tafsiil illahi way ilaahay kala saaridiisa caddaynteeda wey uu kala saaray bayna qowlihi hadalkiisa iyo wa khalqihi makhluuqiisa uu kala saaray arintaasoo la cadeeyo wa wadalika kaasina waxa weeye ana allaha alle jalla weynaa hanaa'uhu ammaantiisu weynaataye idaa goortii samaa uu magacaabo ashaya shay markuu magacaabo oo uu sifeeyo wey alwaaxida oo mid ah hal shay a ah markuu sifaynayo magacaabayo bismayni lama magac uu ku magacaabayo aw alaaatin ama saddex aw alaaati asaamiya ama saddex magacba uu ku magacaabayo fa huwa kaasi markaa mursalun waa mid laysku sii daayey hayru munfasilin waa midaan kala baxsanayn waa laysku sii daayo ma kala baxsana waidaa goortii samaa uu magacaabo shay-ayni laba shay markuu magacaaboo sifaynayo labadaa shay oo mukhtalifayni iskhilaafsan kala duwan laa yadacuhumaa labadaa shay ka tegi maayo alle mursalayni iyagoo isku siidaysan ka tegi maayo xataa yafsila ilaa uu kala saaro oo uu kala sooco baynahumaa dhexdooda uu kala saaro min dalika kaana waxaa ka mida qowluhu ilaahay odhaahdiisa uu yidhi yaa ayuha alcasiizu inna lahu aban shaykhan kabiira fahaada kani shayun waaxidun waa hal shay oo samaahu alla uu ku magacaabay bialaaati asaamiya saddex magac buu ku magacaabay wa huwa isaguna mursalun waa mid laysku sii daayey walam yaqul mana uusan dhihin ina lahu aban wa shaykhan kabiiran muuusan dhihin muxuu ka wadaa waxa waaye marka hal shay sifaad kala gedisan la siinayo hal shay baa la sifaynaya ama magacyo badan baa la siinaya ama sifaad badan baa la siinaya waa se hal shay markaasoo kale sifaadkan la siinayo wawul cafi laguma kala saaro wow lama kala dhexgelgeliyo waa la isku sii daayaa mursal waa haddii waxa la sifaynayo ay waxyaabo kala duwan ay yihiin shay marka hore waawla cafiga loo dhexaysiinaynin sifaatkaiyo asmaada ee laysku sii daynayo waa markay hal shay sifo u wada yihiin ama magac u wada yihiin laakiin waxa la sifaynayo markay yihiin waxyaabo kala duwan laba iyo ka badan marka sifaadka waxaa la dhex gelinayaa waawul cafi baa loo dhexaysiinaya waa la kala saaraya marka wuxuu ka wadaa munfasilka iyo mursalka wuxuu ka wadaa mursal hadduu ku yidhaahdo waa laysku sii daayayoo wax waaw a ah looma dhexaysin iyo looma dhexaysin munfasilkana muxuu ka wadaa iyo fasliga waxaa lagu kala saaray oo loo dhexaysiyey waawul cadfi baa loo dhexaysiyey hadduu hal shay ah marka wuxuu ilaahay sifaynayo waawul la gelin maayo waa laysku sii daynaya wuxuu miaal uga dhigay yaa ayuha alcasiizu inna lahu waxaa u sugnaaday aban aabbe shaykhan oo oday ah kabiiran oo weyn ma uusan dhihin inna lahu aban wa shaykhan wa kabiiran ma dhihin muxuu dhihi waayey leanna waxa la sifaynayo ee magacyada leh waa hal shay soo ma a maala haddaad inaga weyn leenahay waawdan uu leeyahay maalan kala saaridda uu isticmaalayo waa waawla cafigo innaga waxaan dhahnaa iyo waa innaga luqadeenna soomaaliga iyo sooma marka haddaad nin maalan sifaynayso oo aad leedahay hebel wuxuu leeyahay muxuu eh, ahaay muxuu ahay eh, eh, casiin dheeri gaabni diqsinimo waad sifaynaysaa iyo iyo iyo iyo inaad dhexgelgelisahay ma aha sida uu qur-aanku isticmaalee iyadaa laga dhex saaraa hal ruux baad sifaynaysaa markaad cidda aad sifayntii magacyada u sheegayso uu kala badan yahay markaasaa iyo la isticmaala iyo iyo iyo markaasaa la kala saarsaaraa oo la kala fasliya sidaas way macnaa ayb ujeeddada uu soo wato wuu u tegi doonaa laakiin marka hore qaacido wuxuu ku siinayaa sifaadka iyo asmaada waxaa waawul cadfi lagu kala saaraa markii cidda la sifaynaya ay badan tahay haddaynan cidda la sifaynaya badnaynoo hal mid tahayna sifaadka iyo magacyadu hal baalaho lama kala saaree waa laysku sii daayaa iyo iyo waawulcafi looma dhexaysiiyo wadaalika kaasina waxa weeye ana allaha alla jalla anaa'uhu ammaantiisu weynaatay idaa goortii sama uu magacaabayo ashaya shay alwaaxida oo mid ah bismayni markuu ku magacaabayo laba magac aw alaaati asaamiya ama saddex magacba uu ku magacaabayo fa huwa kaasi mursalun waa mid laysku sii daayey waay maxaa laga wadaa bimacnaa xarfu cadaf loo dhexaysiin maayo hayru munfasilin waa midaan la kala saarayninoo munfasilun waa midaan kala baxayni way ama munfasil yani mid aan kala saarnaynoo waawulcadfi kuma kala saarna ama xarfulcadfi oo dhanba waidaa goortii samaa uu magacaabo alle shay-ayni laba shay mukhtalifayni oo iskhilaafsan oon isku mid ahayn laa yadachumaa ka tegi maayo alle mursalayni ayagoo isku siidaysan ka tegi maayo ayagoon loo dhaxaynin oon xarfu cadaf u dhaxayninoo isku siidaysan alla dayn maayo ka tegi maayo xataa yafsila ilaa uu kala saaro baynahumaa dhexdooda oo xarfu cadaf uu ku kala saaroo kala dhex min dalika kaana waxaa ka mida ah qowlu ilaah odhaadiisa uu yidhi yaa ayuha alcasiizu ina lahu waxaa u sugnaaday aban aabe shaykhan oo oday ah kabiiran oo weyn haddaad tidhahda ka waran ina lahu waxaa u sugnaaday aban aabe shaykhan iyo oday kabiiran iyo mid weyn maxay kala noqonayaan ya dad kale gedisan adoo sifaynayo kale ka dhiganta inna low waxaa u sugnaaday aban aabbaa u sugnaaday wa shaykhan iyo mid weyn soo mid kale noqon maayo marka a wa shaykhan iyo oday kabiiran iyo mid kaloo weyn maxaa meeshaa ka soo baxay saddex baa ka soo baxay soo saddex kala duwan bay markaa noqonayaan haddii aadan kala duwaynuna hal shay aad sifaynayso aban aabe shaykhan oo da'ah kabiiran oo weyn marka meesha inaad soo gelis maa arfcadab inaad soo gelisa maa fa haada kani shayun shay wey waaxidun oo mid ah samaahu alla wuxuu ku magacaabay bialaaati asaamiya saddex magac buu ku magacaabay wa huwa isaguna mursalun waa mid laysku sii daayayoo lama kala saarin walam yaqul mana dhihin alle ina lahu waxaa u sugnaaday aban aabe wa shaykhan iyo mid oday ah kabiiran iyo wa kabiiran mid weyn ma dhihin buu ilaahay wawku iyo cadafkuma kala saar taasoo qodob maaha aayadda labaad wa qaala waxaa kaloo alla tabaaraka wa tacaala casaa waxaa xaqiiqo ah rabbuhu rabbigii wuxuu mudan yaho xaqiiqo ah. in allaqa kunna hadduu idin furo dumarkii nebigow an yubdilahu inuu ugu bedelayo aswaajan xaasas khayran oo khayr badan minkunna idinka idinka khayr badan muslimaatin oo hogaansanayaal ah mu'minaatin oo kuwo rumaysan ah qaanitaatin kuwa aeecaya ah allah iyo zawjkoodaba aeecaya ha taa'ibaatin oo noqonayo ilaahay u noqonaya caabidaatin oo kuwa alla caabuda ah intaas lama kala saarin soo ma uma markaa kadib baa qaala wuxuu yidhi hayibaatin ah kuwa garoobyo ah waa abkaaran iyo gabdho ha yacni garoobyo iyo gabdhahaan la guursanin isugu jira ah, ayb falamaa kaanat markay ahaatay buu idhi albikru bikradii ghayra hayibi tii garoobka ahayd mid ka duwan markay ahaatay lam yadachu kamuusan tegin mursalan isagoo isku sii daysan xataa fasala ilaa uu kala saaray baynahumaa dhexdooda ilaa uu kala soocay ayb fadalika kaasi qowlu odhahdiisa way alla uu yidhi wa abkaaran oo wow halkaa geliyey bimacnaa fahno dumarka nebiga sal alay slam qisadii bay ku timid suuratu taxriim nebiga sal alay slam dumarkiisa markii la canaananayay ayaa waxaa lagu yidhi ee hadduu idin furo alla waxaa xaqiiqaa inuu idin u bedelayo nebi moxamed sal lla alay slam idinku bedelayo xaasas idinka khayr badan xaasaskaasi sifaad bay leeyihin sifaadkoodu maxay yihiin waxaa ka dhexeeya dhammaantood sifaatkani waa ka dhexeeya maxay yihiin muslimaad way ka wada dhexaysaa mu'minaat sifatu liimaan waa ka wada dhexaysaa qaanitaad sifatu lqunuut oo taaca ah waa ka wada dhexaysaa muxuu taa'ibaad inay soo noqdaan oo khalad markay galaan ka soo laabtaan waa sifo ka wada dhexaysa caabidaatin inay kuwa ilaahay caabuda yihiinna waa sifo ka wada dhaxaysa intaa waa ka siman yihiin ma gara maadaama ay ka siman yihiin lama dhihin muslimaatin wa mu'minaatin wa qaanitaatin wa taa'ibaatin wa caabidaatin lama dhihin sooma arit waa laysku sii daayayo xaraf cadaf looma dhaxaysiinin maadaama ay tahay sifo ka wada dhaxaysa waxaa timid marka waxaan ka wada dhaxaynin oy ku kala duwanaanayaan oo ah hayibaatin wa abkaara soo ma hayibaatin wa abkaara leanna kulligood kulligood kama wada dhaxayso sifada ah kulligoodna hayibaad ma wada ah kulligoodna abkaar ma wada ah halkaa way qaybsameen soo ma labay kala noqdeen mar hadday laba kala noqdeen laba shay baa la kala sifaynaya oo kala duwane marka waa in waaw la keeno xarfu cadaf in la keeno way markaas saas daraaddeed baa alla wuxuu yidhi ayibaatin laba qaybood bay noqdeen markaa soo ma thayibaatin ah kuwo aan horay guur u soo maray wa abkaaran iyo kuwo aan horay loo guursanin isugu jira markay marka noqotay inay kala duwanaadaan waa la kala fasliyey oo waw baa la keenay markay noqotay sifo ka dhaxaysana lama kala saarine waa laisku sii daayayoo cadaf meeshaba lama keenin waa la fahmay ilaahay saasuu isticmaalaa buu leeyahay imaamku falama kaanat ilbikru hayra hayib bikradu markay noqotay iyo hayibku mid kuwo kala duwan lam yadachu mursalan xataa fasala baynahuma fadalika qowluhu abkaara wa qaala alla wuxu uhi waa aayad kale wamaa yastawi alacmaa midka indhahala ma sinna uma qaala wuxuu uhi walbasiiru iyo midka wax arkaya falamaa kaana markuu ahaaday buu uhi albasiiru midka wax arkayaaye hayra alacmaa midka indhahala midaan ahayn ka indhahala hayrkii mar hadduu noqday fasala alla waa kala saaray baynahuma dhexdooda waa kala soocay oo muxuu ku kala soocay ya waawulcadfi buu ku kala saaray lianna ma kulmi karaan u fiirsada ma kurmi karaan wuu indhala yahay iyo waxbuu arkaya miyay kulmi karaan hal hal shaqsi sifo uma wada noqon karaan way iska soo horjeedaan sidaas daraaddeed maadaama aan hal mid la wada sifaynaynin ee sifaad dad kale gedisan leh ay yihiin wawba in la keeno way marka ah, wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru waa in la dho ah, haddii la yidhaahdo wamaa yastawi alacmaa albasiiru ya macalinoo ali waxbuu leeyay waxna male adaa lagaa maqlay sooma say ku dhici kartaa waana yahay indhana waa leeyahy ma dhici karto laba kala gedisan baa sifadan iskale alacmaa qolaa iskale walbasiiruna qolaa iskale wowkeen markaas ah, walbasiiru waa inaad kala fasliso markaa ayb uma kadibna qaala alla wuxuu yidhi wala ulumaatu masina mugdiyada wala nuuru iyo iftiinku toona waladilu ma sinna hooska iyo wala walalxaruuru iyo kulaylka soo ma yani kulli waxaa loo dhexaysiiyey baa lagu kala saaray leanna waxyaale kala duwan baa la tilmaamaya oo magacyada iyo sifaadka iskale falama kaana markuu ahaaday kullu waaxidin mid kasta oo min hada shay shaygan ka mid aan soo sheegnay hayra shayi alaakhari ka kale mid aan ahayn hadduu noqday fasala alla waa kala soocay baynahuma dhexdooda falamaa kaana markuu ahday kullu waaxidin mid kasta oo min hada shayi shaygan aan soo sheegnay ka mid mida hayra shay laakhiri kaa kale mid aan ahayn hadduu noqday fasala baynahuma bimacnaa alacmaa waa shay basiirna waa shay kale soo ma aulumaat waa shay wnuurna waa shay kale oon kii ahayn adilu waa shay walxaruuru waa shay kale mar hadduu shaygani uu kii kale uusan ahayn alla wuu kala saarayo waawlcatbi buu ku kala saaray falama kaana markuu ahday kullu waaxidin oo min hada shayi shaygan ka midii hayra shayi shaygii mid aan ahayn oo ka duwan alaakhariga kale fasala baynahuma alla markaa waa kala saaray uma kadibna qaala wuxuu uhi alla tabaaraka wa tacaala huwa alquduus asalaamu almu'min almuhaymin alcasiizu aljabbaaru almutakabir alkhaaliqu albaari'u almusawir yaa iskale magacyadan ya allah baa iska leh soo mid maa isaga magacyadiisii oo sifaadkii xambaarsan baa la tirinaya sidaas daraaddeed waa laysku sii dayne la kala saari maayo loo dhexaysiin maayo xarfulcaf huwa almalik alquduus la dhihi maayo huwa almaliku walquduusu walsalaamu walmu'minu walmuhayminu walcasiizu waljabbaaru walmutakabiru maya leanna marka waxay noqonaysaa sifaatkani inay ya ashyaa kala gedisan baa yeelanaya markaa mar haddii uu alle keligii leeyahay cidda la sifaynaya magacyadan iskale alle keliya uu yahay waa in marka laysku sii daayo laga saaro xarafkii udhexeeyey laga saaro sidaasuu yahay fahaada kaasi fahaada kani kulluhu dhammaantii shayun waa shay waaxidun oo mid ah waa alle alla la sifaynaya fa huwa markaasi mursalu weeye mid laysku sii daayey laysa mana uusan ahaanin bimufasalin mid la kala saaray ma lama kala soocino waawdii iyo iyo looma dhexaysiin wey maanaa falidaalika sidaa daraaddeed intaasoo dhan muxuu usoo waday marka intaasoo dhan wuxuu usoo wada ujeedadu waata falidaalika kaa daraaddeed idaa qaala markuu yidhahdo allaahu alle alaa lahu alkhalqu walamru markuu yidhaahdo qaacidadii ku soco marka ya qaacidadii uu soo taqriiriyay intaasoo aayaad u keenay waxay ahayd shayga la magacalee la sifaynaya hadduu mid yahayna wawda waa laga saaraa hadday kala duwan yihiinna wow baa la keenaa ujeeddadu maxay tahay marka alaa lahu alkhalqu abuurkiiyo makhluuqa isagaa iskale waa qayb waalamru amarkiina isagaa iska waa qayb kale saas daraaddeed baa wowda loo keenay oo loo kala fasliya soomaaret laba shay kala duwan marka khalquhu wa amruhu waa kala duwan yihiin saas daraaddeed qur-aanku makhluuq maqno karo lianna alkhalqa buu yidhi maxaa yeelay khalqigu waa hayrulamri amarka waa ka duwan yahi amarka waxaan ahayn waa fa huwa marka isagu munfasilun waa mid kala saaran wawdaasaa ah, lagu kala saara ayib wowda iyada ah culimmada carabiyada ee naxwada qaar ka mid a ah ayaa waxay yidhahdaan wowdaas waaw amaniyay dhahaan wawdii sideedaad bay dhahaan oo waxay dhahaan qur-aanka waxay ku timaadaa markii toddoba sifo lasoo sheego sifada sideedaad bay gashaa bay dhahaan marka waaw amaaniya u yaqaana waaw amaaniya ayib oo maalan aayaddii haddaan soo sheegaynoo kale maalan muslimaad mu'minaad qaanitaad taa'ibaad caabidaad ayibaatin aaxaatin ayibaatin wa abkaaran soo ma jeed sifada sideedaad bay gashay bay leeyihi marka waxaa la dhahaa waaw amaaniya waxaa la midoo kale suurat tawba aayadda ku jirta altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ixuuna alraakicuuna alsaajiduuna alaamiruuna bilmacruuf wannahuuna can اlmunkar soo maa sifada sideedaad bay gashay leey aayaddanaa ka waxaa ka mida ah oo iyadana ay ku keenaan sayaquuluuna alaaatun raabicuhum kalbuhum wayaquuluuna hamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bilghayb wayaquuluuna sabcatun wahaaminuhum kalbuhum soma sideedaad baa la geliyay soo mari wahaaminuhum sideed bay gashay ayb meelahaasay wax uga raarraadiyaan waawu amaaniya ku magacaabaan laakiin waawdaasi daliil ma leh culimmada carabiyada rag ka midana warkaasi waa diideen oo uu ka mid yahay maalan abu caliyin alfarisi ninkii naxwiga ahaee culimmada naxwada ka mid naaqidka aha ayb marka waawu amaaniyay ku magacaabaan laakiin waawu amaaniyada waa waxay uun isla doondoonteene oo uun isla raarraadsadeene waaw macno meeshaa kule ma jir ma ah bayaani ma abطl اllah an yakuna اlqur'anu ila waxyan walaysa bimakhluuq dhinac kalu haddana sheekhu inaga tusaalaynaya iyo imaamku inuusan qur'aanku ahayn makhluuqi hadalka ilaahay bayaani ma abطala allah alla burintiisa ayuu caddaynteeda weeyaan wuxuu burinayaa an yakuuna inuu yahay buu burinayaa alqur'aanu qur'aanku ilaa waxyan waxyi mooye inuu wax kale yahay burinaya walaysa mana uusan ahaanin bimakhluuqin makhluuqna ayuusan ahayn inuu qur-aanku waxyi mooye inuusan wax kale ahayn makhluuqna uusan ahayn mas'aladaasi ayuu ka hadlayaa oo baabkan uu sameeyey iyadiinbuu sii daba socdaa wey qowluhu ilaahay odhaadiisa tabaaraka wa tacaala wanajmi idaa hawaa ayaa ku tusaya wanajmi qur-aankii in yar in yar loo soo dejiyey baan ku dhaartay idaa goortii hawaa uu soo hoobtoo soo dego ah, saasuu u wata ayb qaala wuxuu yidhi oo ujeeddadu ay tahay way qaala wuxuu ula jeedaa wey yani oo dalika kaas wadalika kaasina waxa weeye ana qurayshan quraysh qaaluu waxay yidhaahdeen ina alqur'aana qur'aanku shicrun waa gabay wa qaaluu waxay yidhaahdeen haddana asaatiiru lwaliina ummadihii hore kutirikutentoodii wa sheekadii ummadihii hore ku sheekaysan jireen ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen adqaahu axlaamin ya waa qarow qarow iyo riyo nin riyooday oo qarway warkiisoo isku qasan wa wa qaaluu waxay yidhahdeen taqawalahu waxaa been abuurtay muxammadun min tilqaa'i nafsihi xaggiisuu ka been abuurtay tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda jeebkiisuu kala yimid bay dheh isagaa samaystay wa qaaluu mar kale waxay idhahdeen tacallamahu wuu bartay qur-aanka min hayrihi cid kaluu ka soo bartay cidaan isaga ahayn baa qur baray lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wa hada lisaanun carabiyun soo maah yani mid cajamiyaaba soo baray dheh ayb fa aqsama markaasuu alla ku dhaartay binajmi qur-aankiibuu ku dhaartay idaa goortii hawaa uu soo hoobtoo soo dego yacnii wuxuu ka wadaa alqur'aana buu ka wadaa idaa goortii nasala uu soo dogo saasuu ilahay ku dhaartay fa markaasaa wuxuu yidhi wanajmi qur'aankii baan ku dhaartay idaa goortii hawa uu soo dego ee maa dalla ma lumin saaxibukum saaxiibkiin yacnii wuxuu ka wadaa muxammadan wamaa qawaa mana baadiyoobin wamaa yantiqu mana hadlo can ilhawaa ya say naftiisu rabto xaggeeda kama hadlo ah, siduu isagu jecel yahay uun xaggeeda kama hadlo yaquulu wuxuu leeyaho ka wada ina muxamadan muxamed sal alay slam lam yaqul ma dhihin hada alqur'aana qur'aankan ma uusan dhihin min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda kama dhihin isaga naftiisa kama imaanin iskamuusan dhihin way man faqaala markaasaa wuxuu yidhi allah tabaaraka watacaala in huwa ma uusan ahaanin yaquulu wuxuu ka wadaa maa huwa ma uusan ahaanin yacni ujeeddaduna alqur'aana ah, wa ma uusan ahaanin qur'aankii ilaa waxyun waxyi mooye wax kale ma ahaan waxyigaasoo yuuxa la waxyoon waxyi nebi maxamed loo waxyoodo xagga kor uga yimid wax kale ma fa abtala alla wuxuu buriyey an yakuuna inuu yahay alqur'aanu qur'aanku shay-an inuu shay yahay hayr alwaxyi oon waxyi ahayn meesha waxaa laga saaray qur'aanku inuu waxyi waxaan ahayn yahay ah, waa diiday alla waa buriyey tabaaraka wa tacala uma kadibna qaala wuxuu yidhi callamahu waxaa baray yacni wuxuu ka wadaa callama waxaa baray muxammadan jibriilu jibriil baa baray wa huwa jibriilna shadiidulquwa awoodihiisu miday adag yihiin waa duu miratin mid xoogu saaxiiba weeye fastawaa markaasuu ekaaday ilaa qowlihii laga gaadho awxaa markaasuu waxyooday ilaa cabdihi adoonkiisa alla addoonkiisa wuxuu u waxyoodo u sheegay maa awxaa wixii uu sheegay u waxyooday marka fasama allahu alla wuxuu ku magacaabay buu yidhi alqur'aana qur wuxuu ku magacaabay waxyan waxyi buu ku magacaabay walam yusamihi ma uusan ku magacaabin khalqan makhluuq kuma magacaabin aayaddaasi wanajmi idaa hawaa tafsiirkaasuu imaamku maray oo in laga wado annajmu qur in laga wado waa tafsiir jira oo a'immada tafsiirka qaar badan baa laga soo guuriyey waxaa ah, maalan caطaa ibn abi rawax iyo muqaatil iyo daxaaq iyo mujaahid iyo ninkii mxuu ahay alfara ayaa doortay marka aimmada qaar baa tafsiirkaas maraya oo imaamka waa looga horreeyey ayib qur-aanka maxaa najmi loo yidhi annajmi waxaa loo yidhi najmiga asalkiisa waxaa la yidhahda wixii la kiskiseeyo yacni la yaryareeyo la qaybqaybiyo waxaa qur-aanka loogu magacaabay liannahu nazla munajaman qur-aanku soo dhowr iyo labaatan sano ma soo degeen soo in yar iyar uma imaanayn oo qayb qayb uma imaanayn sidaas daraaddeed maadaama la kiskiseeyo oo la soo qayb qayb aayad iyo dhowr aayadood iyo suurad iyo uu qaabka usoo degayay nazala munajaman isagoo qayb qayb ah oo gabalgabal ah ayuu imaanayay najmigana kaasaa la dhaha almunajam saas man ayb luqada aad baa loo isticmaala <clears throat> marka wاnnajmi idaa hawaa saasuu macnuhu noqonaya wاnnajmi qur'aankii in yar iyar u soo degayay baan ku dhaartay idaa goortii hawaa uu soo dego hawaada maxaa la markuu soo hoobto waa markuu kor ka yimaado hoos soo dego ayaa la yidhahdaa hawa marka waa soo degiddii waa ayb tafsiirka kale caankaa ah wuxuu yahay wannajmi xidigii baan ku dhaartay idaa goortii hawaa uu hoobto xidigoo dhanna waa la yidhaahdaa si gooniyana waxaa loogu yaqaanaa najmiga xidigaha la yidhahdo ururka xidigaha ururka soo ma taqaanaa xidigaha ururkaana si gooniyaa najmi loo yidhaahda tafsiirka marka in xidig lagu fasiro ama xidigoo dhan ha noqdo ama xidigaha ururka ha noqdaane waa tafsiir jira isagana kan imaamku maraya laakiin wanajmi idaa hawaa waa kaa hore macnaha uu deliishanayana waa kaa u caddeeyo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku dhaartay qur'aankii qur'aankii markuu ku dhaartayna wuxuu ka dhigay inuu soo dego korkay ayib kadibna wuxuu ku magacaabay qur-aankii waxyi weeye wax kale ma aha buu yidhi waxyina muxuu yahay waxyi makhluuq ma aha soo maha waxyi waa hadal alle nebi maxamed ma samaysanin jeebkiisa kalama imaanin laakiin waa waxyi xagga alle ka soo degay waa hadalkii alle oo kor ka yimid saas way maanaa qaala wuxuu uhi wadalika ana qurayshan qaaluu waxay yidhahdeen ina alqur'aana qur'aankii shicrun waa gabay bay dheh wa qaaluu mar kale waxay yidhahdeen ama kuwo kale waxay yidhahdeen asaatiiru lwaliina kuwii hore sheekadoodii waa sheeka barleyda kutirikuteenta wa qaaluu waxay dhaheen kuwo kale adqaatu axlaamin yani axlaamtu waa qarow adqaafkuna waa waa wax isku qasan yani qarow isku qasan waa nin muxuu ahaaye dhadhabo iska yani waxa weeyaan qarway ama riyooday oo riyadiisu ayna kala socnayn oon la kala garanayno isku qasanta saasay ku sheegeen wa qaaluu marna waxay yidhaahdeen taqawalahu waxaa been abuurtay oo iska yidhi muxamadun min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeedu ka yidhi oo isagaa iska samaystay wa qaaluu mar kale waxay yidhahdeen tacallamahu wuu bartay min hayrihi cidaan isaga ahayn buu ka soo bartay fa aqsama markaasuu alla dhaartay binajmi buu ku dhaartay qur-aanka idaa goortii hawaa uu soo dego yacnii wuxuu ka wadaa alqur'aana buu ka wadaa idaa nazla markuu soo dego ayb fa qaala markaasaa wuxuu uhi wanajmi baan ku dhaartay idaa goortii hawaa uu hoobtoo soo dego ee maa dalla ma lumin saaxibukum saaxiibkiin ma lumin yacni wuxuu ka wadaa muxamadan iyagu way ogyihin saaxibukum maxaa loo yidhi saaxibukum waa nin saaxiibkiinoo bimacnaa wuu idinka dhashay wuu idinla joogay idinkuma cusba soo maah waa taqaanaan inuusan waallayn oo luunsanayn uusan saaxir ahaynna waad iska yeelyeelaysaane waad garanaysaan waa hadduu nin idinku cusub ahaan lahaa yaa ood ood garan la'dihiin am lam yacrifuu rasuulahum soo mahay am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun war may garan la'yihiin waa soo wiilkoodii ku dhex kora ma yaqaaneen caqligiisa iyo deganaanshihiisa iyo ay yaqaaneen maaha way manaa maa dalla saaxibukum saasaa iyaga loogu tiirina yacni muxameda wamaa qawaa mana habaabin dalliga dalaalka waxa weeyaan waa waa cilmiga yacni e, hayiguna waa ficilka saasaa loo kala duwan ayb wamaa yantiqu ma hadlo cani ilhawaa hawa xaggeeda kama hadlo isaga jeebkiisa iyo hawadiisa kama hadlo iskama hadlo yaquulu wuxuu leeyaho ka wadaa wey yaquuluda arkaysaan oo dhan bimacnaa waa tafsiir macnaha yaquulu bimacnaa eyda meeshay ka yidhahdaan ey ama yacni yaquulu wuxuu leeyahay ina muxamadan muxamed lam yaqul ma dhihin hada alqur'aana qur'aankan min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda kama dhihin ayb faqaala markaasaa wuxuu ihi alla tabaaraka wa in huwa yaquulu wuxuu ka wadaa maa huwa yani inta kelimada in baa macaani badan leh intu mar bay noqotaa xarfu nafyi noqotaa soo maa saas daraadeed in huwadu maa huwa waay oo intu maadaama ay xarfu nafyina noqoto yani shardina noqoto macaani badan ku timaado yuu wuxuu doonaa inuu ku yidhaahdo intani waa tii naafiyada ahayd in huwa ay maa huwa muusan ahaanin qur-aanku yacni wuxuu ka wadaa haddana yacnidana wuxuu fasirayaa huwadii buu fasiraya sooma mar in buu fasiray oo maa kuugu fasiray marna huwa oo damiirkaabuu fasirayoo wuxuu ku yidhi qur'aan baa laga wada saas way macanaa wuxuu ka wadaa alqur'aana qur ka wadaa huwada waa in huwa mu usan ahaanin qur ilaa waxyun waxyi mooye wax kale ma ahan oo yuuxa la waxyooday fa abtala alla wuxuu buriyey an yakuuna inuu ahaado alqur'aanu qur'aanku shay-an inuu shay ahaado oo hayr alwaxyi aan waxyiga ahayn shay aan waxyi ahayn qur-aanku inuu yahay buu alla buriyey ayb liqowlihi odhaahdiisuu ku buriyey in huwa yaquulu ka wada maa huwa ma uusan ahaanin qur-aanku ilaa waxyun yuuxa markuu sidaa yidhi ayuu alla buriyey wax kasta oo qur-aanka lagu sheegoon waxyi ahayn ayb uma kadibna qaala wuxuu yidhi callamahu waxaa baray yacnii wuxuu ka wadaa callama muxammadan jibriilu halkaa callamahu callamahu faacilkiibaa damiir mustatira ah soo maa mafcuulkuna waa damiirka callamahu ku jirta marka labadii damiir buu labadaba ku muujiyey damiirkii mustatirka ah ee faacilka ah ee callamahu ku jiray jibriil u noqonayay iyo damiirkan callamahu hudaasi oo u noqonaysa nebiga u noqonaysa maxamed u noqonaysa labadii damiir buu labadiiba meeshay u noqonayeen buu ku caddeeyey markaasuu wuxuu ku yidhi yacnii wuxuu ka wadaa callama muxammadan muxamed waxaa baray qur'aanka jibriilu jibriil baa baray marka labadii damiir unbuu idhaariyey macnaha meeshay uu noqonaya wa huwa qur waxa waaye wa huwa isagu jibriilna shadiidulquwa wa duu miratin fastawa ilaa qowli laga gaadho fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa marka qur-aankani makhluuq ma ahee jibriil baa keenay alluu ka soo maqlay ka keenay nebigu saa ku soo gaadhsiiyey waa waxyi mooye wax kale maaha makhluuq iyo agtiisa toona ma maro fa allahu alla wuxuu ku magacaabay alqur'aana qur'aankii waxyan buu ku magacaabay walam yusamihi mana uusan ku magacaabin khalqan makhluuq kumuusan magacaabin ayib uma markaa kadib ina jahman waa masale kale haddana dhinac kaluu haddana ka soo galay a waa mid habaar qabo jahmigani wax weeyaan iyo muctasilada iyo meelaha unbay faadhfaadhi oo kolba uun shubahay soo saarhayaan mar aayad bay ku dhagahayaan mar waxay geenayaan daliil caqliyahoo muxuu ahaybay meel ka soo saarayaan wixii baa marka la daba joogaayo guntimihii baa kolba mid la furahaya shubahaadkoodii waa kolba mid la rajinaya uma marka kadib ina jahman iddaca wuxuu sheegtay amran arin aakharo oo kale arrin kaleu haddana la yimi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ahbiruuna balnimayow noo warrama can ilqur'aani bal qur'aanka nooga warrama huwa isagu shay un shay miya su-aashaasuu keen war bal ka warramo shay ma yahay mise mid horta maxaad dhahaysa faqulnaa waxaanu dhi way jawaabta nacam haa huwa qur'aanku shay-un waa shay lanna shay shay waxaa lagu sifeeyaa wixii jira oo dhan waa shay xataa waxaan jirin waa shay baa la dhaha waxaad dhihi shay macduum wa shay mawjuud soo ma waxaan jirinna shay waa la dhihi wax jirana shay waa la dhihi waataan soo marnayo markii ilaahay jiritaankiisa markii ilaahay aan ka hadlaynay yani waxa way shay iyo ashyaa iyo somaynaan soo marin saas marka qur-aanku shay waa yahay waa wax jira maadaama uu jiro horta shay waa ayib muxuu ka wataa marka fa qaala markaasaa wuxuu yidhi somaydaan dhin haa qur-aankii waa shay haa alalah haddaad dabinkii gasheen haa waad ku jirtaan haye faqaala markaasaa wuxuu idhi ina allaha alle khalaqa waa abuuray marka kulla shayin wax kasta ilahay waa abuuray marba haddaad qur-aankii shay ku sheegteen aayad waxaan idiin hayaa sheegaysa ilaahay inuu shay walba abuuray wixii shay ku yimaadoo dhan inuu ilaahay abuuray oo makhluuq yahay baan aayaddeeda haya haye balkeen allahu khaaliqu kulli shay buu wataa soo aayaddu ma ahayn allahu khaaliqu kulli shay ah, shay kasta ilaahay baa abuuray qur-aankiisa oo shay maadaan dhin haa maxay tidhi shay kasta ilaahay baa abuuray hadde qur-aanku waa abuuran yahay marka shaygaasuu galay halkaasuu haddana laga soo galay ayb fa qaala wuxuu yidhi ina allaha alla khalaqa kulla shay falima maxay buu laa yakuunuusan u ahaanayn marka alqur'aanu qur'aanku maca alashyaai almakhluuqati ashyaadaa la abuurayoo qur-aanku sheegay ilaahay inuu shay kasta abuuray ashyaadaa la abuuray muxuu qur-aanku u geli waayey waqad aqrartum idinkoo qire walxaal qad aqrartum aad qirteen annahu qur'aanku aanku shay-un inuu shay yahay soomaydaan qirin qur inuu shay yahay allana soo ma dhihin shay kasta ilaahay baa abuuray muxuu quraanku u geli waayey ashyaadaa la abuuray iyo aayadda cumuumkeeda allahu khaaliqu kulli shay maxaad kaga saarteen ashyaadaa la abuuray muxuu u geli waayo imaamku markaasaa wuxuu yidhi falacamrii noloshayde laqad iddacaa wuxuu sheegtay amran arrin buu sheegtay amkanahu ay u suurowday amkanahu ay u suurowday fiihi dhexdiisa addacwa sheegasha ay ugu suurowday oo walabasa uu qasay calannaasi dadka korkoodana uu ka qasay diintoodii uu ka dhexgeliyey bima dacaa wuxuu sheegtay sababtiisa waxoogaa arrintani waa yaro culusta waa arrin horta sheegashadeedu ay u suurto gashay iddacaa amran arin buu sheegtay amkanahu fiihi dacwa sheegasha ay ugu suurto gashay walabasa cala annaasi dadkana uu ka dhehgeliyoo ka qasay diinkoodii uu ka qasay bima dacaa wuxuu sheegtay sababtiisa macnaa dadkiina waa qasoo waa wareeriyey leanna ruuxa oo jaahilka ah, ama caamayga ah, ama aqoontiisu kooban tahay ama daalibka xataa mubtadiga ah markii shubhadanoo kale ku timaadaay waxaa ku dhacaya wareer allahu khaaliqu kulli shay shay kasta allah abuuray qur-aankiina waa shay baa tidhi sooma gelin waxayaalahba ilahay ashyaada ilaahay abuuray sooma gelay wey marka shubhadaasi marka waxay noqotay shubha uu dadkii ku wareeriyey xoogaana wax ugu suuroobeen saas way maanaa kelimada falacamri falacamri noloshaydee kelimadaasi dhaar ahaan bay u muuqataa dhaarse maaha maxaa yeelay imaamku calayhi raxmat ullaah wuu og yahay cidaan ilaahay inaan lagu dhaaranin axaadiista diidaysa alla cidaan ahayn in lagu dhaarto diidaysana imaamku wuu yaqaanayoo kutubtiisuu ku wariyey soo ma fataawidiisana way ku taallaa sidaas daraaddeed falaa camrii inuu cimrigiisiiyo noloshiisa ku dhaaranayo suurtagal maaha maxaa yeelay nebigaa diiday imaam axmedna wuu ku dhaaranayaa isagoo og suurtagal maaha maxaa laga wadaa marka fala camrii waxay noqonaysaa kelimaad waxaa jira luqadda carabiga ah carabta carabkooda ay baratay oy iska dhahaan oy cuskadaan markay hadlayaan carabka ku dureersada laakiin macnahooda aan loola qastin Ah, macnahay ay lahaayeen asal ahaan loolama jeedo laakiin carabkaa bartay fala camrii noloshayda e eh waa noloshaydaan ku dhaartay ma ahee fala camrii noloshayda eh saas waa ah, waxay la mid tahay oo kale kelimaadka ay muxuu ahaayey eh, asal ahaan habaar ahaan jiray laakiin markii dambe carabku iska bartay akiladka ummuka oo kale ah, akiladka ummuka hooyadaa ku weydee oomaad habaaraysaa ruux iyo yani waxa wey raqima anfuka iyo taribat yamiinuka waa kelimaad asalkoodu habaar bay ahaayeen laakiin markii dambe carabka unbaa iska bartay ah, war habaar qabe oo kale waa ah, war habaar qabe habaar qabe mead habaaraysa ruux ya ah, habaar ma aha asalkeedu way ahaan jirtay laakiin carabkaa iska bartay marka kelimaad noocaas oo kaleo luqaadka carabiga luqaadka kalena waa ku jira dhaar ma aha sidaas way amri ayb amri noloshaydee iyo cimrigayge laqad iddacaa wuxuu sheegtay amran arrin buu sheegtay am arrinkaasoo amkanahu u suurtogeliyey ay u suurowday dhe fiihi dhexdiisa addacwaa sheegashadiisii ay wuxun uga suurto gashay wey oo walabasa uu dhehgeliyey calannaasi dadka korkoodana bima dacaa wuxuu sheegtay sababtiisa uu dadkii ka dhehgeliyo diintoodii ka qasoo ka wareeriyey faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi jawaabtii waata marka ina allaha alle fi filqur'aani qur'aanka dhexdiisa lam yusami muusan ku magacaabin kalaamow hadalkiisa shay-an kuma magacaabin horta qur-aanka dhexdiisa ilaahay qur'aanka ma uusan dhihin waa shay kuma magacaabin inamaa samaa wuxuu ku magacaabay shay-an shay wuxuu ku magacaabay alladii midka kaana ahaaday biqowlihi ilaahay odhaahdiisa ku ahaaday shay wuxuu ilaahay qur-aanka ku magacaaba wuxuu ku maga qur-aanka dhexdiisa qur-aanka dhexdiisa waxaa shay lagu magacaabay ilaahay hadalkiisa wixii ka dhashay allah hadalkiisa maxaa ka dhashay ya makhluuq baa ka dhashay soo ma allah markuu amar bixiyo amarkiisa makhluuqa ku ahaada ee ku abuurma ayuu ilaahay shay ku magacaabay laakiin qur-aanka shay kuma magacaabay ayib soo alam tasmac miyaadan maqlin ilaa qowlihi ilaahay odhaahdiisa tabaaraka wa tacaala uu yidhi innamaa qowlunaa odhaahdannada lishayin shay aanu ku dhahno u dhahno innamaa qowlunaa odhaahdu waa hadalkii lishayin aan shay ku dhahno soo ma shaygaas muxuu yahay waa makhluuqii ilaahay kelimadiisa ku abuurmay waay soo ma sidaas daraaddeed hadalka ah innamaa sammaa shay-an shay wuxuu ilaahay ku magacaabay uun alladii makhluuqa kaana ahaaday biqowlihi ilaahay hadalkiisa ku ahaaday makhluuqa ilaahay hadalkiisa ku ahaadayoo ku abuurmay kaasuu ilaahay shay ku magacaabay qur-aanka dhexdiisa ee qur-aanka la fahantiisa shay lama dhihin waa alam tasmac ilaa qowlihi tabaaraka wa tacaala inamaa qowlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula soomay ayb fashayu shaygu laysa muusan ahanin qawlahu ilahay hadalkiisii maaha haygu iyo qowlkiisu waa kala duwany inama shayu shaygu waxa weeye alladii midka kaana ahaaday biqowlihi ilaahay odhaahdiisa ku ahaaday hadalka alle shayga ku ahaaday oo ku abuurmay kaasaa shay laydha waana makhluuqii hadalkiina waa midka uu ku soo fulay soomase alaa lahu lkhalq walamru soo maahayn amarku waa kelimadii kun kelimada kun maxaa ka dhashay ya makhluuqii baa ka dhashay makhluuqaa kelimadu yani kelimada ku samaysmay ee amarka alla ku samaysmay baa shay la yidhahdaa marka ah. kelimadii iyo qowlkiina waa sifo alle oo waa hadalkiisii kelimadii waxa ka soo baxay ee kelimadu ka yimidna waa mafcuulo waa makhluuqii waa way kala duwan yihiin marka ayb wa fii aayatin ukhraa aayad kale dhexdeeda waxaa ahaaday inamaa amruhu alle amarkiisu idaa goortii araada uu doono shay-an shay markuu doono inamaa amruhu amarka alle amarkii wakaasuma jeed idaa goortii araada uu doono shay-an shay markuu doono shayga maxaa laga wadaa yah waa makhluuqi idaa araada shay-an waa amarka alle shaygii ku samaysmayey wa amarkiina waa gooniyo waa hadalkii alle wa fashayu shaygu laysa muusan ahnin huwa isagu amruhu amarkiisii ma ah shaygu waa makhluuqii amarkuna waa gooni inama shayu shaygu alladii kii weeye kaana ahaaday bimrihi amarka ilahay ku ahaaday wixii amarka alla ku ahaadoo ku samaysmay oo makhluuq ahaabaa shayga la yidhahda macna ayib kaan ku joojina hada bilahi towfiiq wsal allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslm